alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi six waxay noo harsanayd masalada ku saabsan xukmu qatli saaxir saaxirka in la dilo xukunkeedu waa maxay ma la dili karaa mise lama dili karo waa masalaha culimadu isku khilaafeen calى aqwaal qowlka koobaad waa qowlu jamaahiir اlculamaa say culimadu u badan yihin o ana saaxira yajibu qatluhu ama qofka wax sixire sixir ku cadaado in la dilayo culimada saa ku tagtay waxaa ka mid a culimada qaba ana sixra kufru akbaru muطlaqan inuu sixirku yahay kufri weyn oo diinta lagaga baxo markaa saaxirka waxaa loo dilayaa bay leeyihiin riddatan inuu hadduu muslim marka hore ahaa inuu diintii ka baxay culimada yidhi waa la dilayaa waxaa ka mid a ah man yara ana sixra munqasimun ilaa maa huwa kufru wama laysa bikufrin culimo qabta sixirku inuu uqeybsamo wax gaalnimo iyo waxaan gaalnimo ahayn sidiina soo martay marka qoladani ma laha waxaa loo dilayaa riddatan mar walba waxay leeyihiin haddii nooca sixirkiisu uu yahay sixirkii kufriga ahaa riddatan baa loo dilayaa inuu gaaloobo diintii uu ka baxay haddii nooca sixirkiisu aanu gaalnimo ahaynna waxaa loo dilayaa xaddan aw tacziiran waxaa loo dilayaa ciqaab ahaan ama tacziir ahaan ayaa loo dilayaa bay leeyihin hadduu tusaale ahaan cid sixirkiisa ku dilay qisaasan baa loo dilayaa waxaa kaloo loo dili karaa tacziiran oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray qofka dadka muslimiinta ah oo qof madaxa ku midaysan u yimaada isagoo doonaya inuu jamaacadooda kala tafriiqiyo in la dilo wax gaalnimaana qofkaasi ma samayn ase ahaatee fasaad iyo shar weyn buu ku kacay fasaadka iyo sharka uu saaxirku ku kacayo ayaana ka weyn qofkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi la dilo inta uu la yimi waxa ay daliishadeen xadiidka jundub inuu daciif yahay baa hore inoo soo martay xaddu saaxiri darbatu bisayf iyo waxaa laga wariyey cadad min asaxaaba oo anahum qataluu saxara o amaruu bidalik inay amreen kuwa wax sixra in la laayo amaba se inay iyaguba ay dileen qowlka labaad wuxuu leeyahay saaxirka lama dilayo bimujaradi sixri fii kulli laxdan in wax sixray oo qura loo dili maayo sixirka oo quri maaha muqtadin lilqatl haddii sixirkiisu uu kufri koobsanayo ama cid macsuum udama uu dilay ama wax kaloo dee gaalnimo waajibinaya oo sixirka la socda waxaan u jeedaa dil waajibinaya oo sixirka la socda uu sameeyey markaasun baa la dilayaa haddii kalese tacziir iyo waxaasun baa lagu sameynaya waana qowl kahiir min ashaaficiya wagayrihim ibn lmundir wuxuu ku yihi fi liqnaac ida aqara rajulu طaayican anahu saxra bikalaami yakunu dalika alkalaamu kufra wajaba qatluhu in lam yatub haddii marka la waraysto uu yihaa uu sifeeyo hadal gaalnimo ah in la dilo waajib haddaanu toobadkeeni liqowli nabiyi laa yaxilu dam mri'in muslimiin ila bixda halaath بكفر بعد إيمان أو zinan بعد ixsaani أو قتل نفس marka wuu sii waday wuxuu yihi wain kaana alkalaam aladi dakara anahu saxra bi laysa bikufrin lam yajus qatlu hadalka wuxuu ku sixray hadduu yahay hadal aan gaalnimo ahayn in la dilaa ma fain kana axdaa في lmasxuuri jinaayatan tuujib lqisaasa iktusa minhu in kana camida dalika haddii uu markaa qofka uu sixray uu geystay dhibaato qisaas waajibinaysa waa loo qisaasay haddii arrintaasi camdan uga dhacday wain kana dalika mima laa qisaasa fiihi fafiihi diyatu dalik dhibka uu ku kuu sixray u geystay haddaana waajibinayana mag ayuunbaa u waajibaysa kadalika culimada sheegtay inaan bimujarad sixri lagu dilahayn waxaa ka mid a nawowi raxima llahu tacaala waxay deliishadeen axaadiida tilmaamaysa asalku inuu yahay qofka muslimka dhiiggiisu inuu xaaraam yahay laa yaxilu limriin laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila اllah waanii rasuulu llah ila bixda halaaث النفس بالنفس والثyب الزاني والmاriq min الdin tarik الجamاعة culimada xadiidkaa u deliishatay saaxirka aanu sixirkiisu gaalnimo ahayn inaan la dilahayn cidna aan dilin waxaa ka mid ah albayhaqi raximah اllahu tacala fi sunan الكbrى wakadalika alqurطbi fi tafsirihi oo hadalka ibn mundir markuu soo naqilay wuxu uhi hada صaxiixu dimaء lmuslimiina maxduuraة la tustabaxu ila biyaqiini wala yaqiina maca اlاkhtilaaf wakadalika ibn اlmundir fi kitaabihi alishraaf daliilkooda labaad waxa weeye qoladii saaxiriintii fircoon ilaahay towbadoodii wuu aqbalay ciqaabkiina ilaahay sidaas ayuu kaga daayay laakiin daliishigani sax maaha waayo kufaar asliyiina bay ahaayeen kufriga asliga haddii qofku uu ka toobad keeno uu islaamana yajibu maa qablahu min alcuquubaati wاlxuduud tusaalaan isagoo zinaystay oo xaddu zina aan lagu oogin kii gaalkaa ayuu soo islaamay xadkii zinadu wuu ka dhacayaa mar haddii waxa weeyaan uu soo islaamay markaa tanna waa la mid weyn oo inay soo islaameen ayaa ciqaabkii sixirku uu kaga dhacay baa la odhan karaa alislaamu yahdimu maa qablahu waxaa kaloo yidhaahdeen nebigu calayh salatu salaam lam yaqtul labiid ibnu lacsa ninkii sixray labiid ibnu lacsam nebigu calayh salatu salaam ma dilin daliishigaasina sax maaha waayo qadiyadda ku saabsan saaxiru ahli lkitaab hal yuqtal am laa waa masale khilaafiya iyadu jamaahiir lculamaana waxay ku tageen annahu laa yuqtal inaan la dilahayn waayo dee markiisa horeba gaal buu ahaa walihaada baanu nebigu u dilin labid ibn lacson haddii la dhaha saaxirka ahlulkitaabka waa la dilayaana nebigu inaanu dilini tusin mayso saaxirku inaanu dil mutaysan asbaabo kale inuu dilkiisa uga tagay baa dhici karta inaanu awood u lahayn ama lijtinaabi ithaarat alfitna kama huwa alxaalu fi lmunaafiqiin in fitno arrintaasi ay kiciso inuu ka fogaanayo rasuulku sida munaafiqiintu iyagoo dil mutaystay aan u len jirin u i laa yataxadau الnaas biana muxamada yaqtul asxaaba aصxaaba ku soo aroortay saaxirka in la dilaya waa hayru haabit bay idhahdeen aaaarta saxaabada laga wariyeyna waxay yidhaahdeen saxaabadu waxa ay u dilayeen sixirka oo qura ma ahayna waa likowni sixrihi mushtamila calaa kufrin sixirkoodaa gaalnimo koobsanayay alimaam shaafici baa kamida ah culimada sidaa ku jawaabtay fi lum juska koobaad sad laba boqol saddexiy sagaashan wa amara cumaru ama wa amru cumara an yuqtala suxaaru cindana wallahu tacala aclam in kana sixru kama wasafna shirka amarka uu cumar amray in sixiroolayaasha la dilo waxaa lagu xambaarayaa agtayada hadduu sixirku yahay shirki wakadalika amru xafsa ama baycu caaishata aljaariya walam taamur biqatliha fayushbihu an takuna lam tacrif masix fabaacatha liana lahaa baycahaa cindana wain lam tasxarha caaisha addoonteedii sixirtay waxay u iibisay buu leeyahy waxaan u caddaan nooca sixirka oo hadday u caddaan lahayd sixirku inuu gaalnimo yahay inay iibisaa uma banaanaateen inay iyadu dishaabay ahayd oo xaddu ridda ay ku ogto ama ay u gudbiso xaakimku waxaa kale yidhaahdeen qatlu saaxir laysa maxalla ijmaaci bayna asaxaaba saxaabada qaar laga soo wariyo in saaxirka la dilo laakiin maxalu ijmaac maaha bal masaladu waa isku khilaafeen khilaafkana waxay ka keeneen in caaisha radia allahu canhaa addoontii sixirtay ay waxa weeyaan amartay in la iibiyo bibeyciha ayay amartay mar hadday saxaabadu masale isku khilaafaanna waxa han waxa waajiba ah in la raaco alkitaab wasunna ashbahu aqwaalihim bilkitaabi wasunna oo mid qowlkiisu xujo noqon maayo waida ikhtalafa asxaabu rasuuli ilahi fi lmas'alati wajaba itibaacu ashbahihim qowla bilkitaabi wasunati buuhi ibn lmundir fi lishraaf laakiin daliishigaa ay u daliishanayaan saxaabadu masalada inay isku khilaafeen inay caaisha addoontii sixirtay ay iibisay haduu sixirku dil waajibinayana aanay iibiseen ay iyadu dili lahayd ama ay amri lahay xaakimka u gudbin lahayd arrinkeeda daliishii markaa qawi a maaha waayo waxaa ixtimaal baa ku jira inaanu sixirkeedu iqraar ku sugnaan ama bayine waajibinaysa dilkeeda ama inaanay muslimad ba ahayn baa dhici karta saaxirka aan muslimka ahayn dilkiisa waxa ku jirana waa inaga ishaaray sidii aynu sheegnayna culimadu waxay sheegeen ugu yaraan alqowl biqatli saaxir inuu yahay qowl akar saxaaba haddaanu ijmaacoodaba ahay markaa sida raajixi waxa weeye wallahu aclam saaxirka in la dilayo sixirkiisu kii gaalnimada ha noqdo ama yaana noqon kii gaalnimada hadduu yahay riddatan baa loo dilayaa Eh, haddaanu kii gaalnimada ahayn oo cid uu ku dilay qisaasan baa loo dili karaa tacziiran baa loo dili karaa iyo kafan lisharihi wa fasaadih qaala fiihi masaa'il alula tafsiru aayat lbaqara wa qowlu llahi tacala walaqad calimuu laman ishtaraahu ma fi laakhirati min khalaq oo macnaheedu yahay yuhuudi waxay ogaatay ana man istabdela alkufr aladi minhu sixru biliiman ma lahu fi laakhirati cinda allahi min nasiib qofka ku bedesha gaalnimada ay sixirku ka mid tahay iimaanka inaanu aakhiro waxba ku lahayn waxaana loo deliishaday inuu sixirku yahay kufri walaa shaka nooc kufri inuu sixirka ka mid yihi athaaniyatu tafsiru aayat nisa oo yuminuuna biljibti wاطaaguut ilahy wuxuu ku dhaleeceeyey alyahuud wالnasaara biiimaanihim biاljibti wاطaaguut wاljibtu huwa sixru siduu cumar ku fasiray haddii la dhahdo jibtigu sixirka waa ka caamisan yahayna fasixru min afraadihi sixirku afraaddiisuu ka mid yahay aljibtu inaga nidhi wa kulu baطili min qowli aw ficli aw ictiqaadi walaa shaka ana sixra bailu marka cumuumka jibtiga wuu hoos imanaya athaliثaةu tafsiru اljibti wالطaaguut wاlfarqu baynahuma jibtiga iyo طaaguutka fasiridooda iyo farqiga udhexeeya saynu sheegnay culimadu way isku khilaafeen aljibt wataaquut macnahooda waa laba sanan baa la yidhi oo mushrikiintu caabudi jireen aljibt waa alasnaan baa la yidhi wataaquut waa eh, kuwa asnaamta markaa u adeega aljibt waa alkahin baa la yihi ataaquutna waa rajul min alyahuud waqiila aljibt waa asixr wataaquut ashayطaan waqiila ataaquutu alkahin tafsiirka jaamicana waynagii sheegnay maxaynu nidhi atafsir jaamicu limacna ljibta waaaguut waxa weeye ana aljibta kulu baili min shirki wa sixri wagayri dalik min qowlin aw ficlin aw ictiqaad wax kastoo baila ayaa jibti la aaguutkuna waa kulu muzakrifin lilbaili wa daacin ilayhi mid kastoo baailka qurxiyo dadka ugu yeedha kaashayطaani wاsaaxiri wاlkaahini wاlasnaam wاlumaraa wa culamaai su marka aljibtu yatacalaqu bilcamal اlmadmuum wاطaaguutu bilcaamil kaashayطaan aw ilkaahin aw isaaxir yaynu ka soo naqilnay tafsiirka culimo badan minhu sheikh اlislaam ibnu taymiya raximah اllah faina طaaguuta huwa طaaqi min alacyaan buri waljibtu wa min alacmaali wاlaqwaal kama qaala cumar ibn khaaab aljibtu asixru camalkii baailkaa sixirka ayuu jibtu ku fasiray waaaguutna waa shayaan waana tafsiiru bilmithaal baynu nidhi oo labadaba tusaalunbuu u sheegay ee xasri maaha qala walihada qaala nabiyu alciyaafatu wاطiyaratu wاطarqu min aljibt inoo soo socdaa xadiidkaasi baabka baabkan ku xiga xiyaafaduha shimbiraha in la didiyo si looga faashado iyo diyaradu ah baasaysiga guud ahaan iyo adarq oo ah dhulka in la xariiqo laga faaliyo ama quruurxiyo waxaa in lagu dhufto waa min aljibti buu hi xadiidku ay min albail min asixrina waa la yidhi alraabicatu ana aaquuta qad yakunu min aljin aaquutku qad yakuunu inuu ahaadaabaa la arkaa min aljini jinka mid kamida waqad yakunu min alins wa kullu daacin wamusakrifin lilbaili ayaa aaquuda soo ma jin buu noqon kara walihada baa cumar aaquutka uu ku fasiray ashayaan wahuwa min aljin jaabir ibni cabdilaahina aaquutka wuxuu ku fasiray alkuhaan wahum min alins qala sheikh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kama fi majmuc lfataawa juska lix iyo toban safxada shan boqol shan iyo lixdan wahuwa smu wahuwa smu jinsin taaquutku wahuwa smu jinsin yadkulu fiihi shayطaanu wاlwathanu wاlkuhaan waa ismi jinsi oo jinsu adducaat lilbaطil wlmusakrifiina lahu baa soo gelaya yadkulu fiihi shayطaan wاlwathan wاlkuhaan alkhaamisatu macrifatu sabci toddobadii garashadooda toddobadii almubiqaati ahaa kuwa iyagu inu xalaaga almaqsuusaati lagu gaar yeelay binnahy waa toddobada markaa xadiidka lagu sheegay asaadisatu ana saaxira yakfur masaladaasi saaxirku mar walba makaafir baa mise tafsiil baa ku jira aqwaasha culimadu ku leeyihiin iyo adiladooda horey noo soo martay waxaa laysku waafaqsan yahay ida kana fi sixri nisbatu shayi min khasa'is illahi ilaa gayrihi inuu yahay kufr wakadalika ida kana fiihi jaclu shayi min xuquuq illahi ligayrihi anahu kufr asaabicatu anahu yuqtal waa la dilayaa saaxirka walaa yustata towbadna la weydiin maayo waa sida jamaahiir lculamaa ay ku tegeen waxaanay daliishadeen ana asaxaaba aladiina ruwiya canhum qatlu saxara lam yunqal canhum anahum istataabuuhum aw amaruu bidalika saxaabada laga soo wariyey inay markaa amreen ama ay sameeyeenba dilka saaxiriinta lagama soo naqilin inay towbad marka hore weydiiyeen intaanay dilin waa ta labaade waxay dhahan waa riddatun baatina waa riddo qofka xagga qalbiga ka gelaysa wariddatu lbaatinatu laa yumkinu taxaqu min atawbati minha kazandaqa riddada markaa qarsoone qofku wax qarsoon uu ku gaaloobayana ee diinta uu kaga baxayana lagama gungaari karo lama ogaan karo inuu ka toobad keenay sida zandaqada marka khilaafka ku jira hal tuqbalu tawbatu zindiiq ayuunbaa ku jira hal tuqbalu towbatu saaxir lianna asixra yushbihu azandaqa waxaan qofkani uu ku gaaloobay ku ridoobay baa ah wax qarsoon oo inuu ka toobad keeniyo in kale aynaan ogaan karin afka ha kaba idhaahdo waan ka toobad keenay laakiin ictiqaadkii baailka ahaa iyo acmaashii baailka ahayd ma ka tegay allahu aclam waxaa kaloo yidhi ana saaxira inuu wax sixron kuma eeka ee dhulkana wuu fasahaadiyaa markaa xaala murakaba weeye arrinkiisu oo sixir iyo ifsaad fi lard labadaba u wadaa marka alxaalaat lmurakaba laa tuqbalu fiha tawba bay yidhahdeen qowlka labaad ee masalada ku jira waa qowl shaafici waana riwaaya can imaami axmed ana saaxira tuqbalu towbatuhu wa turfacu canhu lcuquba hadduu toobad keeno waa laga toobad aqbalayaa ciqaabkiina towbada waa kaga dhacaya waa ciqaabkii xaq bani aadam aan ku tacalluqahayn waxaanay daliishadeen cumuum adila alatii fiiha adacwatu ila atawba walwacdu biqabuuliha adilada guud ee towbada ku baaqaysa tuubuu ila llahi jamiica ayuha lmuuminuuna lacalakum tuflixuun in allaha yaqbalu towbata alcabdi ma lam yuarqir qul yaa cibaadiy aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica walaysa hunaaka daliilu yukhasisu saaxira minha bay yidhahdeen daliil saxiixa oo leh saaxirka looga toobad aqbali maayana ma hayno oo adilada caamkaa ka saaraya waxaa kale yidhaahdeen ana towbata tuqbalu min almushrik walmulxid kii mushriga ahaa ee asnaamta kii mulxidka ilaahay jiritaankiisa diidan hadduu toobad keeno tan laga aqbalay wasixiru laysa biacdama minha sixiru kuwa kama weyna xagga gaalnimada marka laga hadlayo xagga dararka iyo dhibka dadka uu ku hayo waa ka weynaan karaa waxaa kale idhaha ana alkafir alasliya asaaxira tuqbalu min tawba min asixr kii gaalka ahaa ee saaxirka ahaa diintaba maba soo gelin saaxirna waaye waa laga aqbalayaa towbaddii uu sixirka ka toobad keenay oo la odhan maayo towbadii aada gaalnimada ka toobad keentay waa maqbuul laakiin sixirkii aada samayn jirtay isaga lagaa towbad aqbali maayo la odhan maayo waa sida aynu kusoo aragnay fi saxarati fircawn walabid ibn lacsa faqabuuluha min asaxarati lmuslimiin baabi awla kii saaxirka ahaa ee gaalka ahaa kaafirka asliga ah mar haddii laga aqbalayo atawba min alkufri wاsixr kii muslimkaa saaxirka in laga aqbalaa min baabi awlaa bay leedahay athaminatu hada arrinkaasi inuu ka dhex jiray baynu baaba ka faa'idaysanaynaa fi lmuslimiin calaa cahdi cumara waktigii cumar fakayfa bacdu maxaad umalaynaysaa waktiga ka dambeeyey oo kataba cumar an iqtuluu kula saaxirin saaxira bukhaari baa wariyey soo ma so bukhaari ma warin ya an iqtuluu kula saaxirin wasaaxir rawahu lbukhaari man rawaa so bukhaari ma warin bukhaari soo ma warin bukhaari ma warin ma warin waayo aye man yadkuru shayan xawla hada wax masaladaa ku saabsan yaa xusuusa ma tadkuruun shay an iqtuluu kula saaxirin wasaaxira inuu cumar warqad ku qoro u diray alumaraa si ay u fuliyaan rawahu lbukhaari walaa la haye tafadal yaa wariye lakin musanifku muxuu yihi muxuu u yihi asalka xadiidku bukhaari wariya lakin jumladani laysat saxiix lbukhaari nacam marka waa fi lquruun lmufadala fi zamani alkhalifa athani cusuurta markaa ka dambeysayna arrintaasi laa shaka kusii badanayso lanna kulamaa bacuda annaasu can zamani risaala istawlat calayhim aldalaalatu waljahaala mar kastoo dadku wakti ka fogaadaan waktigii waxa weeyaan nebiga caleyh isalaatu wasalaam waxaa sii badanaya lumitaanka iyo jahliga suu nebigu laa yati zamaanu ila wladii bacdahu sharu minhu xata talqw rabakum rawahu buaari qaala raximah llah baabu bayaani shayin shay caddayntiibuu u baab yahay shaygaasoo min anwaaci sixr sixirka noocyadiisa ka mid ah maqsuudkiiyo ujeedada baabkani waa bayaanu ashyaa yashmaluhaa ismu sixri luqatan waa in la caddeeyo ashyaa magaca sixir le luqaahaan magaca sixir soo hoosgelaya luqa ahaan wa minha maa laysa min asixri اlmachuudi fi sharc waxaana ashyaada magaca sixir luqa ahaan u qaadanaysa ka mida waxyaabo sixirkii shareecada lagu yaqaanay aan ahayn minha ma huwa min asixri lmachuudi fi sharc waxaa kaloo kamida kuwo sixirkii shareecada lagu yaqaanee dee baabka hore uu ka hadlayey kamida oo soo hoos imanaya marka magaca sixir waa caam fi lua waxaan baabu sixir lagu sheegay ee axkaamta gaarkaa leh sixir waa la ydhaha waxyaabo kalena sixir waa la ydhahda marka musanifku raxima llahu tacala markuu sheegay baabu sixr baabu ma jaa fi sixr ayuu baabkan ku xigsiiyey si u caddeeyo in ana sixra qad yaأtii fi nusuus walaa yuraadu minhu sixr aladi yakunu bishirki biاllah in magaca sixr nusuusta uu ku iman karo iyadoon loola jeedin sixirkii shirkiga iyo kufriga ahaa oo ismu sixr waa caam fi lua sixirkii khaaska ahaa ee kufriga iyo shirkiga ahaa sixir waa la dhahdaa wakadalika huna hunaaka umuuru ukhraa yuliqu calayha ashaaricu anaha sixru waxyaabo kaloo luqatan sixir loo dha ama shareecadoo magaca sixir ay ugu yeedhay baa jira oo sixirkaa khaaska aan ahayn si baabkan ku arki doono marka baabkan faa-idadiis waxa weeye in wax kastoo sixir lagu sheegay axkaamtii baabka hore aad ku aragtay aanad siin eed iska hubsato ma sixirkii khaaska ahaa ee almacuud fi sharci ahaa ee baabu sixiri culimadu ay kaga hadlaanba mise waa wax kaloo magaca sixir leh waa inaad iska hubsato bayaan wa bimacnaa idhaar shayna waa bacdu umuur buu uga jeedaa tadkhulu fi musama sixr ashyaada qaarkood magaca sixirka soo hosgelaya asixr ay mulaq maa yusama sixran waxa magaca sixir hoos imanayun baa looga jeeda sixirkii maksuuska ahaa ee axkaamta gaarka laha loogama jeedo sideed shay qabso oo ay musanifku baabkan ku sheegay oo magaca sixir markaa leh waa alciyaafa waltarqu waطiyara wاtanjiim wاlcaqdu wاlnafath والnamimaة واlbalaaغة أشhyada sideeday o mkhtalfaة fي أحkaamiha axkaamha way kala duwanta fabacduhaa kufru saynu arki doono qaarkood waa gaalnimo sixirkii khaaska ahaa bay ka mid yihinba wa bacduhaa macصiya qaarkoodna waa macصiya wa bacduhaa mubaax qaarkoodna waa mubaax xaqiiqadeedana way ku kala duwanta qaar waa qowl qaar taasina waxay daliil u tahay ana maa yashmalu ismu sixri calaa maraatib mukhtalifa fi lxukmi alxaqiiqa waxyaaba magaca sixir hoos yimaadaa inuu xaqiiqada iyo xukumkaba ku kala duwan yahay oo aanu xaqiiqatanna isku wada mid ahayn xukumanna aanu isku wada mid ahayn musanifku baabka wuxuu ku sheegay shan daliil adaliil alwal qala qala axmedu xadaana maxamed bnu jacfar qala xadaana cawf can xayaan bn اlcalaa qala xadaana qaطn bn qabisa can abihi anahu samca rasuula اllahi salى اllah alيه waslm qaal ina alciyaafata shimbiro kafaashiga iyo wاطarqa dhulxariiqa iyo wاطiyarata baasaysiguba min aljibti bay ka mid yihin oo min asixr macnaha halkan musanifku uga jeedaa uu yahay ay min asixri bay ka mid yihin qaala cawfun alciyaafatu wa zajru ayr waa shimbiraha in la kiciyo la didiyo oo la eego aswaadooda bal waxa ay ku dhawaaqaan iyo dhinaca ay u kacaan iyo waxyaabahaas oo taa laga dhaliyo tashaa'um ama tafaaul waarquna waa alkhau waa xariiqa yukhau bilardi dhulka lagu xariiqo waljibtuna qaala alxasan ranat shayaan ay sawt shayaan qaala isnaaduhu jayidu waliabi daawuuda wاnasaa'iyi wabni xibaan fi saxiixihi almusnada minhu ee almarfuuca minhu inta marfuuca buu wariyey abu daawuud iyo nasaa-i iyo oo intan markaa mawquufka ee hadalka cawfa ee tafsiirka ah riwaayadda imaamu axmed unbuu ku jira wayaan canhu xadiidkuna waa daciif xayaan ibnu lcanaa baa ku jira sanadkiisa oo majhuula ah, waqad tafarada biriwaayati laakiin lahu shawaahid tashhadu limcanaa wuxuu leeya axaadiid macnihiisa u markhaati furaysa masalatu zajru ayr iyo taayur masalada baasaysiga shimbiro hala baasaysto ama ha laga faashado ama wax kale waxau markhaati furaya xadiidu abi hureyra fi saxiixayn fi nahyi can iyara oo nabigu nahiyey taayurka masalada ku saabsan eh, annahyu can iarq in dhulka markaa la xarxariiqo laga faashadana waxaa u markhaati faraya xadiidu mucaawi bn xakam fi muslim wafiihi qultu wamina rijaalu yakhuuun waxaa naga mid a ah rag dhulka xariiqo ka faashada qaala kana nabiy min alambiya yakhuu faman waafaqa khauhu fadak wuxu uhi nebiga ambiyada ka midabaa ah dhulka xariiqi jiray qofka xariiqiisu kaa u waafaqo dee waa sax wahada min baab zajr maaha macnaheedu in dhulka in la xariiqo laga faashan karo macnaheedu waa diidmo oo nebigu siduu xariiqi jiray xariiqiisa ma waxyibaa la socday xariiqaagu kiisii ma waafaqaya mise ma waafaqaya kullu hada waa umuur laa tadri can umuur aanad garanay markaa sida uhi alimaam alkhaaabi fii macaalimi sunan zajri baa looga jeedaa hadalkan iyo diidmo shimbiraha in la eriyo wadafcuha liayraan oo lagu kalifo inay duulaan maxaa loo duulin liltafaawuli aw taayuri biha waa si looga faashado oo hadday jihada midigta u duulaan la wax fiican baa dhacay hadday bidix u duulaanna la dhahdo wuxun baa dhacay oo baasaysi laga dhaliyo saasay aimadu ku fasireen sida ibnu daqiiq lciid iyo ibn lcathiir iyo fi nihaaya wazajru اayr wtafaul بأsmائiha وأswاatiha وmamriha whuwa min caadaة الcرb kaثيirا وkaثيir fي أشhعاarihim yuqaal caafa yaciifu cayfا إda sajra وxadasa وdlna wاlciyaafaة أkhaص min الطiyara ciyaafadu طiyarada way ka khaasaysan tahay oo kulu ciyaafaةi waa طiyara walaysat kulu طiyaraةi ciyaafa ciyaafadu waxay ku gaar tahay biayr marka shimbiraha markaa laga faashado la baasaysto ayay ku gaar tahay way ka caamsantahay waxaan la baasaysanayaa shimbir ha noqdo ama wax kale ha noqdo dacawo ha noqdo ruux dumar ha noqdo ay shay ha noqdo wawacaamatu fi kuli ma yutashaamu bihi min ayri waayrihi marka alciyaafatu akhasu min aiyr waa noocu min anwaaci iyara waa ataayuru aw itafaa'ulu biuyuur bay khaas ku tahay ciyaafadu aarqu bifatxi ta wa sukuuni ra aarqu macnihiisa waxa wa adarbu bilxasra in qurux la qaado dhulka saa loogu dhufto waqiila huwa alkhau cala alard aw bilard waa dhulka in la xarxariiqo qaala bnu laiir aarqu adarbu bilxasa aladi yafcalu nisa waqiila huwa alkhau fi raml labada waa lagu fasiray sida daahirka ka ah min aqwaali ahli lugati waariib xadiina waxa weeye aarqu inuu yahay maa yusnacu fi lardi min khuuuطi waayriha wax dhulka lagu sameeyo ah xarxariiq iyo wax kale oo loo samaynayo limacrifati muayabaat waxyaabaa eybka in la garto aw tashaum aw itafaaul ama loo samaynayo baasaysi ama waxa weeyaan saacidaysi marka yashmal camal alkhuuط cala alard in dhulka la laga faashanayo dari waa la idhaahdaa adarbu bilxasa qururux inta la qaado saa dhulka loogu dhufto iyadana adar waa labaduba dar wey marka markuu ku fasiray cawf inuu darqigu yahay muxuu ku fasiray alkhat soo axadu afraadihim buu sheegay min baab lmithaal wey dhammaantii ma wada sheegin waayo marka waxay dhamaan tusaale tusaa culimada qaar tusaaley sheegaan sida ibnulathir oo kale fi nihaaya fi gariib alxadiid wuxuu odhanayaa khadad buu jeexjeexayaa si sariic oo deg dega ah, si aanu tiradooda u garansan saasuu jeexayaa atana laba laba masaxaya laba laba laba laba laba laba hadday laba soo hadhaan waa wanaagsantahay arrintu hawshiisu qabsanaya arrinkii uu socday bay ku dhaqaaqaya hadday xabadi soo hadho way kala kacday khalaas <laughs> muxuu khadku og yahay dhulkaad xariiqday muxuu ogyahy khayr iyo shar muxuu ka ogi waxay lamid tahay tii ibn cabaas nin la socday baa maqlay tukaceeyey markaasuu uhi khayr khayr suu laa khayr walaa shar ayu khayrin cinda alguraab khayr iyo shartuna kan kuma tacalluqo khayrka tukuu hayaa waa maxay alkaa jiifada iyo baktiga ku wareegaya khayrkaad ka sugaysaa m wuxuu isagu ogaya adigu aanad ogeyn waa maxay waay aiyara macnaheedu baab buu inoogu iman doonaa min aljibti soo xadiidku uma odhan aljibtu haddaba waa maxay hore maxaynu sheegnay kulu baailin min qawlin aw camalin aw ictiqaadin xaggeynu ka keennay marka aslu luqa la eego yana macnaha jibtigu ma ku leeyahay so in la ogaado ma iminka ibnu taymiya yidhi un baynu marka hore nidhiye ereygan aljibt culimada qaar waxay dhahan waa kalimatun laysat carabiya af carabi maba ahaba haddaa waa afkee saciid jubayr kale waxa laga soo ruxhi af xabashi qolada asxaabta <laughs> afkoodii weeyaan buuri oo maxaa lagu diiday culimada yidhi carabi ma aha waxaa kamida aljawhari fi sixaax oo muxuu ku diiday carabinimada wuxu lijtimaaci iljiimi watai fiiha min gayri xarfin dawlaqiyin oo carabiga laguma yaqaan kelmad jiim iyo ta ay ku kulmaan xarfi dawlaqiyin iyadoona la socon wahada laysa min maxdi alcarabiyati lijtimaaci iljiimi watai fi kalimati waaxidati min gayri xarfin dawlaqiyin almuhim ama carabi ha noqoto ama xabashi ha noqoto carabi isticmaasho dee qur-aankaabay kusoo aroortay yuminuuna biljibti wاطaaguut waa kelimad carabi ay garanayeen oo de kelimaad dukhalahi luqada inay soo galaan waa wax dhacawy waay macnaheedu waa maxay ay carabi u isticmaashay waa ashay lfasid aladi laa khayra fiih wax kasta oo fasid oo walihaada baynu ihi jibtigan qur-aanka kusoo arooray waxaa looga jeedaa kulu bailin min qawli aw ficli aw ictiqaad ila albail laysa fiihi khayr walaysa fiihi nafcu maxdu aw gaalibu azamakshari kitaabkiisa alfaaiq wuxuu ku yihi waqaala qutrb aljibt cinda alcarabi aljibsu qolooyin kale kelmadan waa carabiya waxay leeyn asalkeedu aljibsu buu ahaa faugdilat itaau siinan ta'dii baa siin loo bedelay wa huwa laa khayra cindahu wixii aan khayr lahayn baa saa la hahda waayo hadalkan uu yihi waljibtu qaala xasanu ranatu shayطaan la soco nusaka kitaabu tawxiid oo dhan saasaa ku qoran ranatu shayaan ranna wakadalika fi tafsir ibn kaiir oy dhici karta musanifku inuu kasoo qaatay laakiin riwaayadu saynu sheegnay waxay ku qoran tahay fi musnadi axmed soo ma inta marfuuca iyo intan mawquufkiiba wafii musnadi axmeda wa sunan bayhaqi inahu shayaan halkaa ranna bedelkeeda maxaa ku qoran musnad axmed wlihada baa sheekh sulaymaan bn cabdilahi fi taysir caiz alxamiid wuxuu ku yihi qawluhu qaala xasan ranat shayaan lam ajid fiihi kalaaman buui markaa inuu tasxiif kelmadda ku dhacay bay u badan tahay oo masderka asliga ah ee laga soo naqilay riwaayadan oo musnad imaam axmeda ranna kuma taale maxaa ku taal inahu shayaan haddii markaa lagaba soo qaado riwaayo jirta inay tahay ranatu shayaan macnaheedu muxuu noqonayaa maana sawtu shayaan oo abu sheikh fi kitaab اcadma wuxuu ka wariyey can mujaahid anahu qaal ranna ibliisu arbacan ibliis wuxuu qayliyey ou dhawaaqay afar jeer xiina lucib markii la nacdalay wa xiina uhbita markii laga soo daadejiyey samada waxiina bucia muxamedu sala la alay sl ninkii nebi maxamed la soo diray wabucia calaa fatrati min arusul waxiina unzilat alxamdu lilahi rabi اlcaalamin bimacna waxyina waa lagu fasiray ranat shayaan ay waxyu shayaan wax shaydaanku dadka uu ku waswaasinayo wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaab maqsuudka baabku muxuu ahaa ashyaa inay jiraan ismu sixir leh magaca sixir laakiin sixirkii khaaska ah ee machahuudka aan kamid ahayn marka wajh bayaan eh, wajhu dilaalat xadiid ala maqsuud ba way ana xadiid dukira fihi alaatat ashyaa saddex shay baa lagu shegay maxay saddexaasi alciyaafa waltarqu walطiyara waya min anwaac sixr saddexdaasiba inay sixir yihiin baa la sheegay liqowli min aljibt ana sira liana aljibta huwa sixru calaa qowli cumar aw calى alaqal waa min afraad الsixr min afraad اljibt soo ma sixr waa min afraad اljibt waa bail waa fasaad laa khayra fiihi لأن الصحر من أفrاad الجiبت kama mara في qowli cmر radي الlahu canhu aljibt الصحr maxaa haddaba ashiyaadan iyagoo sixirkii khaaska ahaa aan ka mid ahayn magaca sixir loo siiyey waliana laha fi tasarufaati اlmari taأhiira khafiya sabab luqata maxaa sixir la dhahda maa laufa wa khafiya sababhu waxa sababta uu wax ku saameynayo ku raadeynaya qarsoon tahay soo luqatan sixiru kaamu hayn marka saddexdan shayba maxay leeyihiin tasarufaadka qofka ayay ku leeyihiin saameyn qarsoon qofkii marka la khadkaa loo jeexjeexo lahaa xabad baa soo hadhay o oh, ha guursan ha safrin waxaa laga yaha inuu ka istaago soo maa hawshii uu doonaya inuu qabsado marka tasarufkiisi bay ku yeesheen taiir taiirka sababtiisu waa maxay sabab muuqata mada wakadalika iyara waxbuu arkayaa tukuu arkayaa qaylinaya ama waxbuu ogaanayaa inay tahay arbaca bil u dambaysa biluhu inay rajala buu ogaanaya soo rajalaha lama guuro lamana guursado taiir bay ku yeelatay arrintaasi aan sababtiisu aanay muuqan faashbahat sixra min hadi ljiha daklat fi macnaahu fi lua mar hadday taiir khafiya leedahay dee sixirkii luqawiga ahaa bay hoos gashay sixirkii xaqiiqiga ahaa ee khaaskaana way shabahday agga taiirka khafigaa bay ka shabahday almuhim saddexdaa waxaa sixir loo yihi lanna waxay leedahay fi nufuus waxay ku leedahay taiir iyo saameyn kafi ah sida sixirkuba saameyn khafiya u leeyahy waay daliil hani an ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam man iqtabasa qofka qaata ee barta shucbatan qeyb min anujuum ay min cilmi nujuum cilmiga xidigiska ka mid a faqad iqtabasa wuxuu qaatuu bartay shucbatan qeyb oo min asixri ka mid a zaada waa ziyaadsaday min asixri sixir xaggii wuxuu ka ziyaadsaday maa zaada min tacalumi cilmi nujuum cilmiga rawahu abu dawuud waisnaadu صaxiix waana xadiid صaxiixa faqad katabahu shaykuna abu cabdiraxmaan ilwaadici raximah llah fi kitaabihi aصaxiix اlmusnad mima laysa fi صaxiixayn man iqtabasa mantu waa shariya cumuum bay faaidaysa waa mid kasta iqtibaaskuna waa alahdu wاtacalum shaygii in la qaato oo la barto asl iqtibaas waa maxay fi lugati اlcarab waa alahdu min الnaar waa dabka in wax laga qaato noolays bay idhaahdaan soomaalidu dabkiibaa kaa baktiye cid baa u tegaysa noolays isi maanaa qori daba dee isi ama dhimbiilo daba oo dabkaan ka shito asalkiis waa ka uma saara yulaqu calaa kulli akdi wax kastoo la qaato waa lagu ilaaqayo iqtabasa fulanu hada kalaam min kalaami fulan hadalka wuxuu kasoo qaatay hebel hadalkiisu kasoo qaatay marka iqtabas manaa ahada xasala tacalama wey uu qaatay uu xaasiliyey uu bartay shucbata min anujuum shucba macnaheedu hore noo soo maray talo ereyga shucba yaa xusuusan meel nagu soo maray hmm. shucbatu min aliimaan halkay kugu soo martay iska hubiya shucbatu min aliimaan mehe maxaa ka horeeyey alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba halkaasay nagu soo martay haddaad dooneyso macnaheedoo faahfaahsa halkaasaad ugu noqon lakin cumuuma ashucba waa aljuz walqicatu min ashay qeybta iyo gobolka shayga kamid a ayaa la dhahdaa e, cilma min min culuumi nujum buu bartay cilmi cilmigii xidigiisa kamid yaan wada baran be aw masalat lmasaa'ili waay cilmi nujum saynu baabu maa jaa fi tanjiim ku arki doona waa laba nooc cilmu tahiir iyo cilmu tasyiir labadaba miyaa loo jeeda labadaba madmuum miyayn la ka madmuumkaa loo jeeda cilmu tahiira wahuwa an yustadala bilaxwaali alfalakiya cala alxawaadith alardiya waa xaalaha xaaladaha meerayaasha in loo daliishado waxyaaba dhulka ka dhacaya oa xidig baa sidaa noqday halkaa fadhiistay soo baxay dhacay waxaasaa dhacaya in la dhaa ama waxaas dhici maayo cilmu tahiir baa la dhahda fa muxaram wa waa xidigiska waxa la idhaa weye baailkaa loogama jeedo cilmu tanjiimkan cilmu tasyiir cilmu tasyiirku waa maa yustadallu bihi cala aljihaat walawqaat fahada jaa-is in xidigaha loo daliishado waktiyada iyo jihooyinka iyo wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun markaa kaa looma jeedo kaa isagu sixir maaha faqad iktabasa shucbata min asixr ay akhada qicata min cilmi sixr zaada ma zaad ay kulamaa zaada fi tacalumi cilmi nujuum zaada fi tacalumi sixr mar kastoo uu kororhsado cilmiga xidigiska barashadiisa sixirkii uu kororhsado waqiila zaada fi lmina waa la yidha dmbibu dembigii buu sii kororhsaday kila qowleyn waa saxiix oo de waaba talaasum ka dhexeeyaba dembigina wuu kordhayaa sixirkina wuu kordhaya suu sheekh sulayman bn cabdillaah wajhu dalaalati alxadiid cala maqsuud ilbaab waxa way ana fi ana tanjiim wa alab cilmi lmugayabaat bilistidlaal binujuum min shucab waa in lagu sheegay xadiidka tanjiimka oo ah waxyaabaha qeybka maqan cilmigooda in lagu raadiyo daliishaga xidigaa la daliishanayo min shucab inuu ka mid yahay oo maxaa markaa tanjiimka nooc kahanada kamida ah magaca sixir loo siiyey lishtiraakihima fii wujuudi tahiir aladi khafiya sababu fi nufuus sida sixirku uu nafaha ugu leeyahay saamayn sababteedu qarsoon tahay ayaa cilmu tanjiimkuna uu nafaha ugu leeyahay saamayn sababtiisu qarsoon tahay walishtiraakihima fi iddicaai cilmi lgeyb saaxirka iyo munajimku waxa kalay wadaagaan inay sheegtaan inay qeybka ogyihiin yihiin walihada suئila alimaam الnawwi raximah اllahu taعala kama fi fataawihi can wajhi kowni الtanjiim min الsixr waxa ihi tanjiimku waa xidigisku xidigaha in loo daliishado xawaadida dhulka ka dhacaysa muxuu sixir ku noqday faajaaba biqowlihi taqadama hada alxadiid wahuna fiihi faa'idat ukhraa wajhuhu anahuma ishtaraka fi kownihima baila sixirka iyo tanjiimku maxay wadaaga labadu mid wakidaacan inay yihiin dagis iyo watamwiih faina nujuuma laa ficla laha xidiguma ficil bay leeyihin iyagu a khayr iyo shar iyo waxaa ku keenaan waa maya bal illahu tacala huwa alfaacil lixarakati huwa khaaliquha wa khaaliqu kuli shayin subxana wa tacala kadalika sixru wa takyiir waa waxa aan xaqiiqo ahayn in la dhaha xidig soo baxay oo abaar baa dhacaysa debel hebel baa dhacay oo roob baa da-aya sida sixirkuba aanu yani asixu takhyiil uu leeya xaqiiqo lahayn waay adaliil haali walinasaayi min xadiidi abi hurayrata man caqada qofka gunta cuqdatan guntin uma nafatha fiiha dabeetana wax ku tufa intuu wax wax ku tufa faqad saxara waxbuu sixir waman saxara wax sixirayna faqad ashraka shirki buu sameeyey waman tacalaqa shayan qofka shay qalbigiisa ku xidhana wukila ileyh isagiyo shaygaasaa laysu daaya xadiidku waa min ariiqi cabaad ibni maysara almanqari can اlxasan can abi hurayra cabaad waa ضaciif wqad ضacafahu اأma kaأxmed بn maciin qala abu dawud laysa bاlqwi wa fiihi cilaة أkrى min طariiqi الxasan albصri can abi hurayra wاlxasan lam yasmc min abi hurayra marka waa munqaطc warawaa cabdالrazaq bisanadi ضaciifi jida sanad kale oo aan shaahidkan u noqon karin ayuu cabdirazaq ku wariye aada u ضaciifa fiihi abani bn abi cayaash isna ضaciif jidana yrwi an asan mursala warawahu bayhaqiy an xasan mursala bisnaadi aiix an mursal aiix mursal aiixa maxaa looga jeedaa ila mursal canhu buu saxiix yahay marka xadiidku waa daciif caqada bimacnaa rabaa weeye mantuna waa shariya cumuum bay faa'ideynaysa uma nafatha fiihi annafau annafhu annafhu wa annafku bilfam waa in afka markaa wax lagu afuufo duna tafl oo tafl waa in dee candhuuf la tufo waxaa la isku khilaafay uun annafhu miyay shardi u tahay in candhuuf yar ay la socoto mise hawo qura xataa haddii afka laga soo saaro annafhu baa la odhanaya wlmuraadu bi hunaa annafhu min ajli sixr in sixir awgii wax loo tufaa looga jeeda halkan ama annafhu ligaradin aakhar falaa yadkhulu fi lxadiid haddaad dab afuufayso si u baxo dee waxbaad sixirtay la odhan maayo kaa sixir maaha ka xadiidka looga jeedana maaha faqad saxara annafhu fi lcaqdi min ajli sixri min asixri shirki almachuud fi sharc dee waxaan u akriyaya waa maxay isticaada bishayaan ama ducaa istiqaaa ama ducaa ducaa shayaan ayuu akriyay markaasuu ku tufaya wuxuu guntay markaas sixirkii khaaskaabuu kamid yihi shirkiga ahaa waman saxara faqad ashraka oo dee sixirka noocani ay ku jirto ducaau shayaaiin aw alisticaadatu bihim waa maxay shirka akbara wey lima fiihi min jacli shayin min xuquuqi illaahi ligayrihi waman tacalaqa shayan ukila ilayhi man tacalaqa biamrin aw sabab min alasbaab min duni illah fain allaha yuwakilhu ila dalika alamr wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waxa weeye ma fihi min jacli الnafhi fi اlcuqad min anwaع الsxr waa in markaa wax la gunto deetana wax lagu akriyo noocyada sixirkaa lagu daro wاlmuraad bhada إida kana الnafhu fi اlcuqadi calى jihaةi maksuusaة mushtamilaة calى shirk maa qof intuu xadi gunta iskaga ciyaaraya ama candhuuf ugu tufaayo tusaale ahaan inuu dee jilco oo uu liiliyo si u soohi karo maaha oo markuu si gaaro u dhacayo shirki koobsanaysa hada min sixr machuud buu kamid yahi kaas shirkiga ah adaliil raabicu can ibni mascuudi an rasuula اllahi salى اllah alay waslam qaal alaa hooye hal unabiukum maydinku warama maydin idiin sheegaa malcadhu alcadhu hiy namiimatu wey waa diradiraalaha alqaalatu bayna annaas wey dadka hadalka in loo kala qaado iyadoo la kala dilayo rawahu muslim alaa unabiukum alaad wa tanbiih walmuraadu biha huna atashwiiq wataxfiiz dadka waxaan loo sheegay in la jeclaysiiyo oo lagu dhiirigeliyaa looga jeeda unabiukumna ukhbirukum wey alcadhu see loo dabdinaya waxaa la yihi waa bifatxi اlcayn wa sukuuni daad alcad cadhu calى wasni اlxabl alxablu wالsamt wاlwacdu kuwaasay la wasnitay waqiila bikasri اlcayn fatxi daad cayntaa la kasrinaya daadkana waa la fatxaynaya alcidhu alcidahu alcid alcidahu kasr اcayn fatx daal alcidahu cidahu mil cida alcidatu oo kale wey macnaha ereygani luqada uu ku leeya waa la isku khilaafay abu cubayd wuxuu sheegay anaha namiima ibnu qutaybana wuxuu i yuطlaq calaa macaanin macaani badan baa ereygani luqada uu ku leeyahy wa alaa macaani fahiya fi luati fi luqati qurayshi bimacna sixr luqada qurayshta alcadhu ama alcidahu waa bimacna sixri buuli islaaxu khalai abi cubayd kitaab la dhaha buu leya ibn qutayba abu cubayd fi xadiid tirmidiy inahu lacana alcaadihata wlmustacdiha qala abu cubayd alcadhu annamiimatu اxtaja biqowli shaacir acuudu birabii min anafahaati fi cuqadi alcaadihi lmucdihi hada qwl abi cubayd bui qaal abu mxamed bn qutayba qaala crima alcadmu bilisan quraysh asixr marka macnaha xadiidka muxuu noqonayaa markaa sixir lagu fasiro hal unabikum idinku waramaa malcadhu sixirku wuxuu yahay hiy namiimatu wey alqaanatu bayn اnaas marka xadiidku muxuu noqonayaa in namiimadii lagu sheegay sixir musanifkuna raximah llahu tacaala sababta uu xadiidka baabka uu keenay waa taas hadduu xadiidku namiimo un ka waramayo sixirka aanu meelle ka soo gelin baabkan inuu keena munaasib may ahaatee ee alcadhu inuu bimacna sixir yahay ayuu musanifku ku socdaa lihada buri sheekh sulayman qultu ظaahiru iiraad اlmusanif lihada اlxadiiث huna yadul calى ana macna alcad calى ana macna alcadhi cindahu huna huwa sixr wama alcadhu ay ma sixru annamiimatu weeye sixirku marka namiimadiibaa magaca sixir la siiyey wajhu dilaalat alxadiid cala maqsuud ilba waxa ana fiihi cadd anamiimati min asixr namiimadiibaa sixir lagu sheegay waayo lishtiraakihima fi lkhafaa sixir iyo namiima maxay wadaagaan oo sababay in namiimadii magaca sixir loogu yeedho qarsoonaanta ayay wadaagaan oo qofku markuu qof qof kale ku dirayo kuu ku dirayey wuu kala dhuumanaya kanuu meel gooniye ka eegan hebel waaas kugu wareerahan intaa iska eegaya bal kiinuu soo socdo markaa qarsoonida saaxirku marka wax sixiraya saasoo kale waliana nihaayatahumaa atafriiqa waliana nihaayatahumaa atafriiqu bayna annaas ama waliana nihaayataha namiimada natiijadeedu waa maxay waa tafriiqu bayna annaas ka sixir saa sixirkuba dadka u kala geeyay u kala geysa lihada baa la yihi yufsid الnamaamu fi saacati ma laa yufsidhu الsaaxiru fi sanati diradiraalu wuxuu saacad ku kharibaa waxaanu sixirooluhu sanad ku kharibi karin marka ifsaad bayna annaas iyo atafriiqu baynahum iyo dadka in laysku dhuftana way wadaagaan culimadu markaa waxa ay wadaagaan sheegtay waxaa kamid ah ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc juska tobnaad safxada laba boqol iyo toban الdليل الخامس وlhma عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاla wuxuu yihi إna min البyاni laسحرا ina laسحرا سحر ba min البyاni yaعnaa balaagada iyo aftahanimada kamida ay ina bعض البyاni سحr macnadaas aftahanimada iyo balaagada qaarkeed waa sحr waay lahumaada si bukhaari muslim baa wariyey weyaan soo ma xadiidku isagoo xadiidka ibnu cumare bukhaari unbaa wariyey walam yarid fii muslimi xadiidi ibni cumar inamaa warada fii muslim can صaxaabiyin aakhara wa camaar ibnu yaasir muslim wuxuu ku yaalaa isagoo xadiid saxaabi kala ah, camaar ibnu yaasir xadiidkiisa isagoo ah oo lafdigiisuna waa ina tuula salaati rajuli wa qisra khudbatihi minat calaamaة min fiqhi faatilu الصalaaةa waqasiru الkhuطbة waina min albayaani lasixraa in minta wuxuu ka dhigayaa musanifku saynu masaa'il ku arki doono tabciidiya oo bayaan fasaaxa iyo aftahnimo oo dhami sixir maaha berhkeed ba ah walihaada bayaankii madmuumka ahaa ee dadka xaqa ka leexinayey xagga baadilka quluubtooda u jeedinayey ayuu xadiidka ku xambaaray musanifku iyo culimo kalaba marka bayaanku waa albalaaqatu walfasaaxa wey waay xadiidkan nabigu calayh isalaatu wasalaam xadiidka ibn cumar laba nin baa ka yimi min shihati lmashriq fakhaaba markaasay hadleen su nabigu ui ina min albayaani la sixra marka ma bayaanka xadiidka ama calaa wajhi dami baa loogu sheegay mise calaa wajhi lmadxi calى alaaثati aqwaal bay culimadu isugu khilaafeen culimada qaarkood waxay hahdeen cala sabiili dami baa loogu sheegay biqariinati in sixir lagu sheegay de wasixru madmuumun waadix maaha qowlka labaadna wuxuu leeyahay me calى sabiili اlmadxi liana allaha madaxa albayan wajacalahu min aayaati wanicami calى cibaadi fasaaxada iyo aftahnimada ilahay wuxuu ku daray aayaadka iyo calaamaadka awooddiisa tusinaya iyo nicamka addoomihiisa uu siiyey waana siday jumhuurtu ku tegeen waxaana xadiidka laftiisa ku timi facajiba الnaasu libayaanihi libayaanihima yanaa aftahanimadooday dadki ka yaabeen yanaa way la dhaceen dadkana nebigaa ka mida alayh slat sla waxaa nebigu la dhacayna wax wanaagsan ilaahay wuxuu yihi khalaqa اlinsaana callamahu اlbayaan hada daliil calى qudrat اllah wa fiihi bayaan linicmati min nicam illahi calى cibaadih walihada baa nabiy llaahi muusa ilahay uu weydiistay uu yihi waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli laakiin bayaanku bayaan oo dhami ma aha nicmo iyo wax wanaagsan oo haddii si fiican loo isticmaalo qowlka saddexaad wuxuu leeyahay alxadiid siiqa libayaan lwaaqic laa limadxi lbayan walaa lidembi xadiidkan waaqic lagu lagu cadeeyo baa loo keenay waa in la sheego un aftahanimadu inay quluubta jiidato oo ay jeediso khayr ha u jeedisa ama shar ha u jeedisa in bayaan iyo aftahanimo la ammaano iyo in la dhaleeceeyo midnaba xadiidka looguma sheegin ibn baal fi sharxi buhaari waxsan ma yuqaalu fi dalika ana hada alxadiida laysa bidamin lilbayaani kulih wla bimadxin lilbayaani kulihi alaa taraa qawlahu calayh salaam ina min albayaan lasixra wamin litabciidi cinda alcarab markaasuu sii wadaya uu leeyahay wakayfa yudamu lbayaanu kuluhu wqad cadad allah bih الnicmaة calى cibaadihi faqaal khalaqa اlinsana callamahu اlbayaan ilى akhirih saa daahirka waa qowlka saddexaad oo ah inaan bayaanka xadiidkan lagu sheegay lidami in la dhaleeciyo loo sheegin limadxin aan loo sheegin in loo sheega uun liwaaqici اlbayaan oo in bayaanka ay ka mid tahay aahaartiisa anhu yuahir fi الnufuus wa ystajlib اlquluub inuu nafaha saameeyo bayaanku qulubtana uu jiido waxaanay ku xidhantahy mawduuciisa hadduu mawduuciisu khayr yahay yuahiru fi nufuusi khayra wa yajlib اlquluuba ilى اlkhayr hadduu mawduuciisu shar yahayna dee sharkaasuu nafaha ku saameynaya quluubtana wuu jiidanaya waadix ma ida kana albayaanu fi tawdiixi اlxaqi wa taqriirihi wa tabyiin اlbaطili watasyiif fahuwa mamduux haddii aftahnimada loo isticmaalo xaqa in la caddeeyo lagu sugo baadilka la caddeeyo xumaantiisa la muujiyo waa wax mamduux weeye wahada huwa aladi huwa nicmatu min allah waida kaana fi didi dalika fahuwa madmuum haddii baadil loogu nusraynayo oo xaqii lagula dagaalamayana waa madmuum wey waa mid dhaleecaysan wajhu dilaalat alxadid cala maqsuud ilbaab waa maxa ana fiihi cadda albayaani sixran bayaankiibaa sixir lagu sheegay soo maha لأn الbalاغaةa والfasaxaةa tuأhiru fi اlqulub aftahnimada iyo balaaqadu nafaha qulubtay raadeysaa taأhiira khafiya qofka waxba kugumuu samayn u khudbadaynaya halkaa iska taagayn halkaasaad iska joogtaa waxba kumuu siin kumuu taaban wuu kala wareejinaya waxaad necbayd yuu ku jeclaysiinaya waxaad jeclayd buu ku necbaysiinaya waxaad xaq u arkaysay buu xagga kale kugu rogaya baadil kuula muuqanaya waxaad baadil u arkaysa xaq kuula muuqanaya marka bayaanku tacfiir khafiya buu leeyay saameyn aan sababteeda la garanayn siduu qofkani kuu saameeyey aftahankaa ee khayr ku hadlaya ma shar ku hadlaya waa taiir khafiya liana albalaaqata walfasaxata tuairu fi lqulubi taiira khafiya kasixr watastamiil annufuus nafahana waxa weeyaan waa way jiidataa walihada buu yihi ibnu qutayba fi tawiili mukhtalif اlxadiid يريد أن minه ma يqرب البعيد ويباعد القريب ويزين القبيح ويعdim الصغير فكأنه صحر n saameyn buu qofka ku yeelanaya waxaad u arkaysay wax fogoon la gaari karin bu halan kuusoo dhigaya wax kula dhowaana wuu fogeynaya wax foolxumaa buu kuu qurxinaya wax qurux badnaa buu kuu foolxumaynaya wax kula yaraa buu weyneynaya fakaanahu sixrun xagga saameyntu kugu yeelanaya marka laga sixir baa mooda wamaa qaama maqaama sixr aw ashbahahu aw daaracahu fahuwa makruuhu kama ana sixra muxaramu alquribina wuxuu yihi washabahahu bisixri fi lmufhim buu ku yihi alquribi haddaynu dhaha fi lmufhim waa abulcabaas haddaynu dhaha fi tafsiirihina waa abu cabdillahi almufasir waa kala laba washabahahu bisixri limayli lquluubi ilayh wuxuu nebigu bayaanka sixir ugu sheegay oo ugu shabahay lanna quluubtaa u ilata oo qof aftahani hadduu hadlayo hadalka ka daali mayse hadduu hadlayo qof markaa aan ilaahay nicmadaa siin waxa wey aniga muu naga soo gaabiya baad odhanaysaa oo daalibe waa yahay wa aslu sixrina muxuu ahaa waa asarfu waa leexinta wاlbayaanu yasrifu اlquluba wayumiiluhaa ilى maa yadcuu ilayh bayaankuna quluubtuu leexiyaa wuxuu ugu yeedhayo dadka saaxiibulbayaankaasi ayuu u leexiyaa wakadalika ibn اlqayim fi iclaam اlmuwaqiciin wuxuu yihi faina sixra اlbayaan huwa min anwaci الtaxayul ima likownihi balغa min اlطf wاlxusn ilى xad istimaalat اlquluub faashbaha sixra min hada اwجه وima likowni qaadiri calى اlbayaan yakunu qaadira calى taxsin اqabix taqbix اlxasan fahuwa ayضa yushbih الsixra min hada اlwجه ayضا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد